bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalixiin min kalaami sayid الmursaliin lilimaam الnawawiy raximah اllahu taعaalى baabu fadl اlxubi fi اllahi wاlxahi calayhi ayaan soo haynay waxa uu yihi marka alimaamu الnawowi raximah اllah qaala alimaamu الnawawiyu wacan abi karimata wacan abi karima almiqdaad bni macdi karib radia allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama qaal ida axaba arajulu akhaahu falyukbirhu anahu yuxibh abi karima waxaa laga wariyey almiqdaad bni macdi karib ahaa radia allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayhi waalihi waslama qaal nabigu waxa uu yihi idaa axaba arajulu qofku haddii uu jeclaado akhaahu walaalkiis falyukbirhu ha u sheego annahu isaga yuxibhu inuu jecel yahay qofka haddii uu walaalkii ilaahay dartii u jeclaado inuu jecel yahay ha u sheego rawaahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu saxiix xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofku qofka uu alla darti u jeclaado fadli badan baa kusoo arooray shalay aan kasoo hadalnay casharkii shalay ayuu ku jiray inay islamarkaa sunno ay tahay inuu qofka walaalkiis u sheego ee uu yiraahdo ilaahay dartiis baan kugu jecelahay taasi marka waxay keenaysaa dadkii muslimiinta ahay taraabud iyo isjeclaantii hadduu u muujiyo yacni waxaa weeyaan taasi waxay keenaysaa isjacayl iyo inay yacni isku xirmaan danahoodana markaas ay wada qabsadaan ayay keenaysaa wacan mucaadin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal ana rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama rasuulka akhada biyadihi gacantiisa u qabtay gacanta ayuu ku qabtay wa qaala waxa uu yihi yaa mucaadu mucaadow wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inii la uxibuk waan ku jecelaha adiga tanna marka waxaa laga qaadanayaa tii hore qowl bay ahayd oo nebigii baa sidaa eh, ayaa amray sala allahu alayh ali wasalam qofkii haddii u walaalkii jeclaado inuu u sheego waa ku jecelahay uu yiraa ilaahay dartii baan kugu jecelahay tanina waxaa weeyaan ficil nebigaaba sameeyey haddana oo rasuulkii baaba ku dhaqmay sala allahu alayh ali wasalam oo waxa uu yidhi yaa mucaad mucaadow wallaahi baan ku dhaartay inii la uxibuk waa ku wallaahi marka nebigu marka uu leeda dhaarta waxaa weeyaan xaqiiqa iyo waxay ka waramaysaa arrintaas inay yacni ay ka tahay meesha ugu dambeysay wallaahi baan ku dhaartay innii la uxibuk waan ku jecelahay buu yidhi uma markaa dabadeed uusiika qofkii la jecel yahay waa lala dardaarmaa khayrkaa lala jeclaadaa calaamaday leedahay uma uusiika waan waan kuu dardaarmayaa yaa mucaadu mucaadu laa tadacanna ha ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad kastaa dabadeed ha ka tegin taquulu inaa leedahay allaahuma acinnii calaa dikrik wa shukrika wa xusni cibaadatik salaad kasta dabadeed inaad odhanaysa haka tegin allaahuma yaa allaahu allow acinnii ikaalmey calaa dikrika dikrigaaga igu kaalmee wa shukrika shukrigaaga igu kaalmee inaan kugu shukriyo wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaaggeeda ilaahu igu kaalmee xadiidun saxiixun rawaahu abu daawuuda waannasaa-iyu biisnaadin saxiix xadiidka marka abu daawuud iyo nasaa-i baa wariyeen xadiidkan waxaa laga qaadanayaa qofka qofka uu jecel yahay inuu yiraahdo waan ku u sheego inuu jecel yahay sida nebiguba uu mucaad ku sameeyey oo uu yidhi wallaahi inii la uxibuka meeshaasna weeyaan baabka iyo xadiidka meesha iska waafaqayaan dabadeed rasuulka waa u dardaarmay waana dardaarmi jiray nebiga dardaaranno badan ayuu dardaarmi jiray marka waxyaabaha uu u dardaarmana dadka waxay ahaayeen waxa aakhiradooda iyo adduunkooda anfacayo mucaad wuxuu u dardaarmay dikri la akriyo salaadaha kadib salaadaha adkaarta waxay u qeybsantaa adkaar mutlaqa iyo mid muqayada kuwo aan waqtina lagu qaydin tiro aan lagu qaydin oo markii la arko qofka oo iska dhihi karo ama qur-aanka akhriskiisa ha noqoto salliga nebiga ha noqdo tasbiixda mudlaqa ha iska noqoto kuwana waxaa weeyaan waqti iyo tiro ayaa lagu koobay dikrigaani marka wuxuu kamid yahay adkaarta muqayadka ah oo salaadaha kadib ayaa la akriyaa dikrigan allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik intaas weeyaan adkaarta rasuulka sala allahu calayh waali wasalamna waxaa ka muuqato jawaamiculkelim ayaa ka muuqdo dikrigaani hadda nebigu waxau alla ka baryayaa waxau leeyahay waxaad tiraahdaa mar kasta ood salaad ka baxda dabadeed allaahuma yaa allaahu allow acinnii ikaalmey calaa dikrika igu kaalmee bani aadamka waxaa loo diray cibaado waxa loo abuuray waa inuu ilaahay caabudo wamaa khalaqtu ljinna waal insa ilaa liyacbuduun haddana cibaadadii loo diray ma gudan karo ilaa inuu ilaahay kaalmo weydiisto mooyaane cibaadadii loo diray qofkii ma gudan karo ilaa inuu alla kaalmo weydiisto ma ahani oo taana waxaa weyaan waa labada maqaam oo suuratu lfaatixa ilaahay oo uga hadlay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adaan ku caabudaynaa kaligaa adaanku kaalmo weydiisanaynaa marka ilaahay baad caabudaysaa waxaad tala saaranayna waa alle inuu ku kaalmeeyo adiga kaligaa tabar ma haysid qur-aankana waa kusoo noqnoqotaa taasoo kale oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaa la mid ah facbudhu watawakal calayhi rabbi caabud isagana tala saaro oo taladaada u dhiibo marka allaahuma acinnii marka cibaadadii adiga lagugu talagalayo ilaahay ku amray ee uu kuu abuuray baad haddana alla ka baryaysaa inuu ilaahay kugu kaalmeeyo waana ku badan tahay su-aalahaas nebiga uu alla weydiisanayo oo kale xadiidkii shadaad ibni owsna waxaa ku jirtay allahuma inii as'aluka athabaata fi اlmri walcaziimata cala اrushdi ila aakhiri maa qaala sala allahu alayh waali wasalam allahuma yaa allahu allow acinii ikaalmay calaa dikrika xuskaaga ilaah igu kaalmay dikriga marka wuxuu kamid yahay cibaadaadka waaweyn yacni alla subxaana watacaalana loogu dhowaado xuska allana alla la xusaayana qalbigana waa laga xusaa carabkana waa laga xusaa jawaarixdana ilaahay waa laga xusaa wa shukrika shukrigaaga ilaahu igu kaalmay oo shukrigu isaga waa iimaanka barkiis waaye iimaanka barkiis waa shukri maxaa yeele qofka laba xaalad kama baxsana inuu ku jiro xaalad barwaaqo iyo caafiye inuu ku jiro shukri baa laga rabaa xaalad dhib iyo yacni baas inuu ku dhex jiro sabar baa laga rabaa markaas sabarka iyo shukriguna waa labada midba waxaa weeyaan waa iimaanka barkiis waayo ina fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur marka sabarkii iyo shukrigii labadaas markuu qofka isku geeyo cibaadaadkii maqaamaat alcubuudiya meeshaasay ku dhan tahay shukri iyo waxay ku dhan tahay iyo sabar bay ku dhan tahay nacam marka ibnulqayim kitaab la yidhaahdo cuddat saabiriin wa shaakiriin ayuu kaga sheekeeyaa sabarka iyo shukriga iyo maqaamaadkooda ayuu kaga sheekeeyaa shukriguna waa meesha keliya oo aan shardi lagu xirin ilaahay wa tacaala acmaasha kale markuu ka warramaayo wuxuu yidhaahdaa mashii'adiisuu ku xiraa ilaahay subxaana wa tacaala yakfiru liman yashaau yarxamu man yashaa wayatuubu llahu yani ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka toobad aqbalayaa in shaaa hadduu doono laakiin shukriga ma lagu xirin mashii'a iyo wax kaleba laguma xirin bal alla wuxuu yidhi lain shakartum la asiidanakum buu yidhi haddaad shukrisaanad shukri la timaadaan waa idin ziyaadinayaa buu yihi marka ilaahi subxaana watacala marka shukriga in maqaam aada weyn uu yahay wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaageeda oo cibaadadaada wanaagsan oo inaan cibaadadii wanaajiyana ilaah igu kaalmay ayb wacan anasin radia allahu canhu ana rajula nin kaana cinda anabiyi nabiga agtiisa ayuu ahaa sala allahu alayh waalihi wasalam famara bihi ou soo maray fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii la uxibu haadaa anigu ninkan baan jecelahay buu yidhi ninkan anigu waan jecelahay buu yidhi qaala lahu nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxa uu yidhi a aclamtahu ma ogeysiisay inaad jeceshahay qaala laa buu yidhi maya qaala aclimhu haddaba ogeysii buu yidhi falaxiqahu waa gaaray ninkii fa faqaala waxauu yidhi innii uxibuka fillaah aniga ilaahay dartiis baan kugu jecelahay buu yihi inii anigu uxibuka waan ku jecelahay fi llaahi ilaahay dartii faqaala waxa uu yidhi axabaka axabaka aladii axbabtanii lahu axabaka ha ku jeclaada adiga alladii kii axbabtanii aniga aada i jeclaatay lahu isaga dartiis kaad igu jeclaatay adigana allah ah, ha ku jeclaada kaas kii aada aniga dartii igu jeclaatay waa alle ha ku jeclaaduu yihi adigana tan marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkan qofka ilaahay subxaanahu watacaalaa dartii markau qof ku jeclaado ee qofka uu u sheego uu yidhaahdo ilaahay dartii baan kugu jecelahay muxuu ugu jawaabayaa saanu ugu jawaabayaa marka axabaka aladii axbabtanii lahu saas isaguna dhahayaa allihii aad dartii ugu jeclaatay adna alla adna ha ku jeclaado sidaas ugu abaalgudayaa ee uu ku odhanaya xadiidkan marka taas unbuu ziyaado ku yahay laga qaadanayaa waxaa kaloo xadiidka uu daliil u yahay asxaabta rasuulka siday u fartoomi jireen amarka nebiga ma u sheegtay ma ogeysiisa maya ma ogeysiinin kac u sheeg ogeysii isla markii waa baxay waa u sheegay marka maxabada inta marka laga hadlayo ama jacaylkana da waxaa weeyaan midna waa cibaado maxabada midna waa shirki xubiga iyo maxabada laga hadlayo maxaba maxabana waa cibaado maxabana waa shirki maxabada cibaadada waxaa weeyaan in alla la jeclaado keligiis in alla subxaana watacaala jacayl dhaba alla la jeclaado wixii isaga kasoo haray allana marka la jeclaanayo dadkii ou amray ah in la jeclaadaa waxa loo jeclaanayo ilaahay dartiis inay noqoto waa maxabada cibaadada marka waxaa weeyaan jacaylka alle maxabat ullahi tabaaraka watacaala iyo waxaa weeyaan cid kale marka iyo walmaxabatu lahu in isaga la jeclaado in isaga dartiis wax loo jeclaado labadaas maxabo waxaa weeyaan waa cibaado midna waxaa weeyaan ta asalkaana waa in alla la jeclaado midda kale ood nebiga jeceshahay oo mu'miniinta aada jeceshahay waxay qeyb ka tahay ama yacni waxay ka farcanmaysaa maxabadii alle qofaan ilaahay jeclayn mu'miniinta ma jeclaan ma jeclaanayaba nacam jacayl oo cibaado a ah ma jeclaanaya nacam oo alle ugu dhawaanaya mama ka suuragal ah maxabada shirkigaana waxaa weeyaan almaxabatu maca allah midda la yidhaahdo almaxabatu maca allaahi ilaahay maciisa cid kale in lala jeclaado jacaylka alla la jecel yahay oo kale in cid kale lala wadaajiyo lala jeclaado ama mabda' ha noqdo ama ha noqdo yacni wax kale ha ahaado dhammaan waxyaabahaasoo dhan taana waxaa ku tusaayo qowluhu tacaala allah subxaanah wa tacaala uu yidhi wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illah andaas ayay yani way jecel yihiin say alla u jecel yihiin oo kale u jecel yihiin asnaamta asnaamtii bay jecel yihiin waxay u jecel yihiin sida alle ay u jecel yihiin oo kale marka waxaa weeyaan ilaahayna waa jecel yihiin asnaamtiina jacaylkaas oo kale ay jeclaadeen saas darteeday mushrikiin ku noqdeen ayb waana badan tahay taas oo marka waxaa weeyaan almaxabatu lilah waa tawxiid walmaxabatu maca allaahina waa shirki marka waxaad iska ilaalinaysaa adiga inaad maxabadii ilaahay cid kale kula sinto yaad iska ilaalinaysaa ee alle inaad jeclaato dartiisna wax u jeclaatana waad samaynaysaa oo waad la imaanaysaa baabu calaamaati xub illaahi tacaala alcabda baabu calaamaati xub illaahi jacaylka alle calaamadihiisa caddayntiisiibuu u baab yahay alcabda oo alla jeclaado addoonka walxathi iyo isku boorin caddaynteed cala takhalluqi bihaa in laga dabeecad yeesho waxyaabahaas wasacyi iyo u roorid oo yani e, ku dadaalid fii taxsiilihaa in lasoo xasiilsada calaamadahaas iyo asbaabahaas halkan marka sheekhu wuxuu baabaystay baabu calaamaati xub illaahi tacaala alcabda jacaylka allah ou addoonkiisa jeclaanaya maxaa calaamadu ah see lagu ogaanayaa inuu ilaahay addoonkaas jecel yahay ayb marka xub illaahi tacaala alcabda xubi dabcan waxaa weeya waa masdarun udiifa ilaa faacilihi waa masder faacilkiisa loo idaafeeyey mafcuulkiisiina qaatay oo caadi u qaatay alcabda marka waa mafcuulu bihi masderkaas baa nasbiyey ayb allaahida mudaaf ileyhigaana macnaha iyadaa faacil ka ah waa jacaylka ilaahay ou jeclaanaya addoonkiisa calaamadihii calaamadahaas caddayntooda waxyaabaha ku tusaya waalxahi cala atakhalluqi bihaa waxyaabahaasna in laga dhigto dabeecad lagu dadaalo waasacyi fii taxsiiliha iyo in loo dadaalo calaamadahaas in lasoo xasilsado qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddii aad tihiin idinku tuxibuuna allaha kuwa alla subxaanahu watacaala jecel haddaad tihiin fattabicuunii iraaca aniga yuxbibkum ullah ilaahay waa idin jeclaan markaas tan marka maxay ku tusaysa oo yakfir dhaafee alla lakum idinka dunuubakum dunuubtiina idin dhaafe wallaahu alla gafuurun weeyaan mid dhaafitaan badan raxiimun oo naxariis badan aayaddu marka waxay daliil u tahay jacaylka ilaahay addoonkiisa ou jeclaanaya waxaa calaamad u ah nebigiisa inuu raaco qofka oo waxaa weeyaan haddaad haddii marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam qofka uu rasuulka raaco sunnada nebiga uu aada ugu dadaalayo nebiga wixii uu faray ou la imaanayo wixii uu ka reebeen ou ka haraayo qofkaas calaamadaas waxaa weeyaan waa calaamad tusayso alle inuu addoonkaas jecel yahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddaad ilaahay yacni jacaylkiisa aada sheeganaysaan ood leedihiin ilaahay ba haddaad ilaahay jeceshihiin aniga isoo raaca fattabicuunii iraaca mutaabacada rasuulku marka calaamad bay u tahay jacaylka ilaahay yuxbibkum ullah marka jawaabtii waa taasaa ilaahay idin jeclaadee wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinana dhaafee wallahu gafuuru raxiim ayb marka ibnu kathiir aayaddan wuxuu yidhaahdaa aayaddan waa aayat lmumtaxina waxay imtixaantay dadka sheegto ilaahay baan jecelnahay dadka dhahayo waxaa lagu imtixaanay nebigaas inay raacaan sala allahu calayh waali wasalam hadday raacaanna waa dad ilaahay jecel yahay dadka iyagaa nacam haddaanay raacinna waxaa weeya waxooda waa iska sheegasho wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyo man axadkii yartadda laabto minkum idinka xaaluu idinka mid yahay ama minkum idinka idinka mida can diinihi ka laabta diinkiisa fa sawfa dib dambaa ya-ti llaahu alla oo ula imaanayaa biqowmin qolo yuxibuhum jecel uu jecel yahay alle wa yuxibuunahu iyagana alle ay jecel yihiin kuwaasoo adillatin qoomkaas oo adillatin jilicsan yacni dullaysan u tawaaducsan cala almu'miniina mu'miniinta korkooda kuwo ku dullaysan oo yacni mu'miniinta dushooda u u yacni garab raariciyo acizatin qowmkaas oo acizatin ad adag cala alkaafiriina gaalada ku ad adag yujaahiduuna kuwaasoo yujaahiduuna jihaadayo fii sabiilillahi ilahay jidkiisa ku jihaadayo walaa yakhaafuuna kuwaasoon cabsanaynin lowmata laa'imin ilaah yacni mid eedeynayo eeddiis aan ka cabsanaynin dalika kaagaasi fadlullaahi ilaahay fadligiisa weeyaan yu-tiihi waa siinayaa alla fadligaasi man yashaau ciduu doonayo wallaahu allana waasicun mid fadligiisa iyo raxmadiisu ay waasic tahay weeyaan caliimun oo cilmi badan aayaddaanuna calaamaad badan bay sheegtay calaamadahaas waxaa ka mid a ah, fasawfa yaati llaahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuunahu dadka yacni alla waxuu la haddii dad ay diinka ka laabtaan ilaahay wuxuu la imaanayaa qolo dad buu la imaanayaa dadkaasoo ilaahay subxaanahu watacaala uu iyaga jecel yahay iyagana ay alla jecel yihiin tilmaamahooda marka waa maxay adilatin cala almu'miniin waa dad mu'miniinta u jajaban oo aan iska weynaysiinin oo aan muslimiinta necbayn oo aan muslimiinta la dagaal aan muslimiinta yacni dhib iyo yacni dulmi aan ku samaynin oo markay muslimiin joogto waa jiljilicsan yihiin muslimiinta waa u jilicsan yihiin acizatin cala alkaafiriina gaaladana ku ad adag wasfi labaad waay yujaahiduuna fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisay ku jihaadayaan waa calaamad saddexaad waayo calaamadaha dadka ilaahay jecel yahay yacni eh, jacaylka alla dadku addoomada alla addoommada uu jecel yahay calaamadahooda calaamad saddexaad u ah weeyaan walaa yakhaafuuna lawmata laa'imin qof eedeeyo eediisna kama cabsadaan xaqa ugama tagaan oo muhimadooda waxaa weeyaan xaqaas inay raacaan waa la idin eedeynayaa iyo saasaa la idin yeelaya danka ma laha tilmaamahan afarta a ah marka waa qofkii laga helo waxay daliil u tahay qofkaas in ilaahay jecel yahay subxaanahu watacaala markaasuu ilahay yihi daalika kaagaasi fadlullahi ilaahay fadligiisa weeyaan yutiihi alla waa siinayaa man yashaau ciduu doonayo wallahu waasicun caliim wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxa uu yihi in allaha tacaala alle qaala waxa uu yidhi man caadaa lii waliyan man caadaa qofkii la collaytamo weliyan weli weligaasoo lii aniga ii sugnaaday weli aan leeyahay qofkii la colaytamo lii markuu alla leeyahay waxaa ku baxaayo awliyaa-u shaydaana ku baxaayaan maxaa yeele awliyadu waa laba awliyaa uraxmaan iyo awliyaa shaydaan weeyaan awliyaa shaydaan kuwaas lama rabo mana laga hadlaayo ayaga inay jiraan awliyaa shaydaanna qur-aankaa sheegaayo tusaayo wa ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa-ihim buu ilaahay yidhi aayad kale alla subxaanahu watacaala sidoo kale wuxuu yidhi aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaguut faqaatiluu wliyaaa ashaytaan buu yidhi ina kayda shaydaani kaana daciifa marka shaydaanku awliya u leeyahay kuwaas marka maahan kuwa hadda xadiidka ka waramayo man caadaa qofkii la collaytamo weliyan weli oo lii aniga ii sugnaaday oo weliyu raxmaan ah ayb <clears throat> marka weliyan weliguna de tilmaamihiisa waxaa weeyaan waa qof mu'min oo taqi oo ilaahay ka cabsanaya alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun faqad aadantuhu marka waa nin cilmi iyo camal isku darsaday weligu wax kale maa waa nin cilmi iyo camal labadaas isku daray waay walidalika abu xaniife iyo imaamu shaafici waxaa laga wariyey inay dhihi jireen idaa lam yakun alculamaau ama idaa lam yakun alfuqahaau alcaamiluuna wliyaa allahi falaysa lilahi fi lardi waliyun haddii culummada cilmigooda ku camal falayso haddaynan owliye ahayn ilaahay dhulka korkiisa weli maba ku lehba yacni iyaga waayo owliyaday ka wadaan qofka cilmigiis ku dhowrsadoo ku dhaqmo man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey qofkaasi bilxarbi dagaal dagaal ayaan ogeysiiyey inaan la diriroon la dagaalamaan ogeysiiyey ayb marka waa dhici kartaa marka ilaahay subxaana watacaala qofka inuu u seeto dheereeyo sida fircawn iyo loogu seeto dheereeyo oo kale iyo yacni dadkii ambiyada ilaahay dili jiray oo lay jiray ilaahay waa u seeto dheereeyay taasi laakiin macnaheedu maaha inaan ilaahay la dirireynin ma aha in allaha tacaala la yumli daalim xataa idaa akhadahu lam yuflithu ilaahay daalimka waa u sugtaa laakiin hadduu mar qabto ma sii daayo nacam wakadalika akhdu rabbika ida akhada alquraa buu nebigu akriyay markaas kadib sala allahu alayh waali wasalam faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey kaas weliga weligeyga la collaytamayo waxa uu kula collaytamayana dabcan waxaa laga wadaa waa gardarro oo ku gardaroonayo haddii nin weli ah iyo qof kale ay wax dhex maraan ganacsi ama wax lamido ay xisaabta isku adkeeyaan xoogaa yar maaha baabkan ma soo gelaya taas nacam baabkan waxaa weeyaan qofkii weli la collaytamo sababka ula collaytamayana ay tahay welinimadiisa ay tahay iyo mu'minnimadiisu ay tahay nacam qofkan yacni mu'minnimadiisa haddaa ula collaytanto taasuu xadiidku ka warramaya wamaa taqaraba ma soo dhawaado ilaya aniga xaggayga uma soo dhawaado cabdiya addoonkayga bishay-in wax uguma wax iguma soo dhawaado axabba ilaya la igaga jacayl badan yahay mima iftaradtu calayhi waxaan ku farad yeelay korkiisa wax aan ka jecelahay addoonkayga inuu iigu soo dhawaado waxa aan ku farad yeelay ma jiraan yacnii shaygaan ugu jecelahay inuu iigu soo dhawaado waa inuu guto waxyaabaha faradka aan ku waajib yeelay nacam salaadihii shanta ahaa soonkii ramadaanka zakadii maalkiisa uu ka bixinayey xajkii uu xajinayey faradka ahaa amaanadii uu gudanayey in allaale inta waajibka wax aan ka jecelahay male inuu iigu soo dhawaado wamaa yazaalu ka zuuli maayo cabdii addoonkayga yataqarabu ilaya inuu igugu soo dhawaanayo binawaafili sunnooyinka waajibkiibuu la yimid waajibkii haddana sunnooyin buu kusii daray nacam salaada hadday taha sunan buu ku daray soonkii sunooyin buu ku daray zakadii markauu zakadii bixiyey haddana sadaqo tadawucuu badiyey wahakada nacam xataa wamaa yazaalu ka zuuli maayo ka tegi maayo cabdii addoonkayga yataqarabu ilaya inuu iigu soo dhawaanayo binawaafili sunnooyinka xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado ilaa aan ka jeclaado waxaa laga qaadanayaa halkan marka maxalu maxalushaahidkuna uu yahay calaamadaha qo alla inuu addoonka jecel yahay tusaaya waxaa ka mid ah qofka oo ku dadaalo inuu faradkiina guto sunnooyinkiina ku daro marka faradkii oo la guto waxyaabaha lagugu waajib yeelood gudato sunnooyin aada ku darto waxay calaamad u tahay midaas oo daa'imto weliba waxay calaamad u tahay in ilaahay addoonkaas uu jecel yahay waxyaabaa marka calaamaadka jacaylka alla addoonkiisa uu jecel yahay tusayay ku jirtaa ayb marka in lagu dadaalo yacni waxyaabaha marka sunanka inaan la yaraysanin midda kale sunooyinku nuqsaanta faradka gasho ayay dhammaystiraysaa way kabaysaa fa idaa axbabtuhu haddii aan jeclaado kuntu waxaan ahaanayaa samcahu maqalkiisa alladii yasmacu bihi oo wax ku maqlayo wa basarahu araggiisaan ahaanayaa alladii kaas oo yubsiru bihi oo ku arkaayo wa wayadahu baan ahaanayaa gacantiisa allatii taas oo yabdishu bihaa oo wax ku qabanayo wa rijlahu lugtiisaan ahaanayaa allatii taas oo yamshii bihaa uu ku soconayo wa in sa'alanii hadduu i weydiisto wax acdaytuhu waan siinayaa wala in istacaadanii hadduu i magan galana oo wax igaga wax makruuha oo yacnii isagu ou nacayo ama dhibaayo hadduu iga magan galana la uciidanahu magangeliye oo magangeliye waan magangelinayaa buu leeyay rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyay macnaa aadantuhu ay aclamtuhu waxaan ogeysiiyey waay biannii anigu muxaaribun lahu mid la dagaalsan inaan dhahay wa qowluhu istacaadanii ruwiya bilbaai baa la wariyey ba istacaada b wa ruwiya binuunina waa la wariyey istacaadanii labadaba waa la wariyey xadiidka marka marka qaybaha dambe faidaa axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi marka waa la leeyahay addoonka haddaan jeclaado waxaan noqonayaa maqalkiisa oo wax ku maqlo macnuhu maaha ilaahay baa addoonka dhegtiisa u noqonayaa ma aha nacam oo waxaa weeyaan macnuhu maqalkiisaan xifdinaa maqalkiisa waan u xifdinayaa araggiisa waa u xifdinayaa waxa aan aniga jecelahay buu arkayaa waxaan jecelahay buu maqlayaa xaaraantan ka ilaalinayaa nacam xaaraantii xifdi ilaahay buu helayaa dhowritaan alla subxaana watacaala addoonka uu dhowro ayuu helayaa macnuhu sidaas weeyaan waxaana caddaynaysa riwaayad kale oo xaafid ibnu xajarna uu keeno sheikhulislaam ibnu taymiyana saasoo kale uu keeno uu leeyahay haddii aan jeclaado fa bi yasmacu wa bi yubsiru aniga sababkayga ayuu yacni wax ku arkayaa sababkaygu wax ku maqlaa macnaha yacni waxa aniga aan jacayl waxa aniga aan jecelahay ee awaamirtaabuu la ima ayuu maqlayaa nawaahidana waa ka fogaanayaa xifdi marka diini ah buu helayaa addoonka oo ilaahay inuu diinkiisa u dhowro oo u xifdiyo ayuu ku gaarayaa maxabada ilaahay subxaanahu watacaala wa canhu can inabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal idaa axaba allahu ilaahay haddii uu jeclaado tacaala sareeye alcabda addoonka hadduu jeclaado alle naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqayaa ilaahay <clears throat> ina allaha tacaala alle yuxibu fulaanan hebel buu jecel yahay fa axbibhu jeclaaw adigana jibriilow fayuxibuhu jibriilu jibriil baa jeclaanayo fayunaadii waa dhawaaqayaa jibriil fii ahli samaa samada malaa-igta joogta u dhawaaqayaa ina allaha yuxibu fulaanan ilaahay hebel buu jecel yahaye fa axibuuhu idinkana jeclaada fa yuxibuhu ahlu samaa malaa-igtii samada ayaa addoonkaasi jeclaanayso huma markaa dabadeed yuudacu lahu alqabuulu waxaa loo huma markaa dabadeed yuudacu lahu waxaa loo dhigaa dhulka huma yuudacu waa la dhigaa lahu isaga alqabuulu aqbalitaan oy dadku aqbalaan ayaa fil ardi dhulka loo dhigaa korkiisa dhulka korkiisa ayaa jacayl dadku ay jeclaadaan iyo aqbalitaan iyo ka raalli noqosho ay ka raalli noqdaan ayaa dhulka loogu soo dejiyaa qofkaa dadka dadka dhulka joogaa jeclaanaya markaas <clears throat> wa fii riwaayati limuslimin riwaaya muslim usugnaatay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waxa uu yidhi ina allaha tacaala alle idaa axaba cabdan addoon hadduu jeclaado aleykum salam waraxmatullah dacaa jibriila jibriil ayuu u yeeraa fa qaala wuxuu dhahayaa alle inii uxibu fulaanan aniga hebel ayaan jeclaaday fa axbibhu jibriilow jeclaaw fa yuxibuhu jibriilu jibriil baa jeclaanayo uma yunaadii fi samaa'i jibriil samada eh, dhexdeeda ayuu ku dhawaaqayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa ina allaha alle yuxibu fulaanan hebelow jecel yahay fa axibuuhu idinkana jeclaada fa yuxibuhu ahlu samaa ayaa jeclaanayaan dadka ahlu samada ah huma yuudacu lahu alqabuulu fi lardi dhulka ayaa waxaa loo dhigaa marka aqbalitaan waidaa abgada cabdan riwaayadan marka tanay ku daraysaa marka waidaa abqada haddou naco alle cabdan addoon haddou naco walciyaadu billaahi dacaa jibriila jibriil buu u yeeraa fayaquulu wuxuu dhahayaa inii ubqidu fulaanan anigu hebel baan nacayaa oo nacab ahay fa abqidhu nac adigana fa jibriilu jibriil baa nacayo uma yunaadii fii ahli samaa'i buu ku dhawaaqayaa dadka malaa'igta samada u dhawaaqayaa dhexdooda ina allaha yubqidu fulaanan alle hebelow nacayaaye fa abqiduuhu idinkana naca fa yubqiduhu ahlu samaa-i baa nacayaan uma markaa dabadeed tuudacu lahu waxaa loo dhigaa albaqdaau nacayb fi lardi dhulkaa loo dhigaa nacayb marka xadiidkani marka wuxuu tilmaamaya xadiid aada u weyn weeyaan aadna cadiim u ah maxalushaahidka sheekh uu xadiidkan baabkan usoo geliyeyna waxay tahay calaamada tusayso in alla uu addoonka jecel yahay min calaamaati dalika waxaa ka mid ah in qofka dhulka laga jeclaado daad aragta yacni qof mu'mina oo daacadii gudanayo dhulkiina laga jecel yahay oo dadkii yacni dadka ahlu cadliga ama dadka akhyaartee wan wanaagsani ay jacayl u hayaan oo raalli ka yihiin oy jecel yihiin qofkaas isagaa waxaa weeyaan waxay calaamad u tahay qabuulkaas in xaggana laga jecel yahay kor in laga jecel yahay oo allah subxaanahu watacaala uu jecel yahay dadka marka laga hadlayaa dabcan waxaa weya waa ummat muxamed wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan dadkii la yidhi waa ummadda dadka ku marqaati furi karto nebiguna uu yidhi antum shuhadaau llaahi cala alardi nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo meel fadhiyay asxaabtiisa janaasa lasoo marsiiyey hortiisa markaasay khayr ku ammaaneen markaasuu nebiguna yidhi wajabat midda mid kalaa lasoo marsiiyey shar bay ku sheegeen wajabat buu yidhi markaasay dhaheen maa wajabat yaa rasuul allah wajabat maxaad kala jeedaa waxay wuxuu yidhi rasuulka sal ll ly salam tan khayr baad ku ammaanteen wajabad waa u waajiba khayrkii baa u waajiba tanna shar baad ku sheegteen shartii baa u waajibtay antum shuhadaa llahi fi lardi idinku waxaad tihiin markhaatiyaalka alle dhulka wahaakada xadiidkii kale muslim isagana ku sugnaa min xadiidi abi qataada radia allahu canhu janaaza lasoo mariyey nabiga agtiisa markaasu wuxuu yihi mustariixun wa mustaraaxun minhu waa nin raa waa mid raaxaystay ama waa laga raaxaystay buu yiri nacam markaasaa waxaa la yidhi nabiga ay weydiiyeen asxaabtu maa mustariixun wamustaraaxun minhu markaasuu rasuulku sala allahu alayh ali wasalam uu yidhi ina alcabda asaalixa addoonka mu'minka ee wanaagsan haddii uu dhinto waxaa weeyaan eh, <clears throat> yastariixu min nasabi dunya wa tacabiha adduunyada dhibkeeda iyo rafaadkeeda u ka raaxaystaa wa ina alcabda alfaajira addoonka faajirka ahna haddii uu dhinto tastariixu minhu dawaabu minhu yastariixu minhu nnaasu wshajaru wadawaabu nacam addoonka sharta badanna marku dhinto waxaa ka raaxaysto dadka xayawaanka iyo geedaha ka raaxaystaan nacam marka waxyaabahaasoo dhan marka waxay tusayaan qabuulka qofka ilaahai subxaanahu wa tacaala dhulka korkiisa qabuul ou dadka quluubtooda oo u geliyo jacayl iyo yacni wanaag iyo khayr inay mar walba ka malaynayaan dadka ummaddan nebi maxamed ummaddan muslimiinta uu u geliya alle waxay calaamad u tahay in allana uu jecel yahay subxaana wa tacaala nacayb qof dadka qulub muslimiinta quluubtooda loo geliyey oo yacni nin kastoo muslima uu necab yahayba markii la sheegaba dadku ay ka cuudubilaysanayaanna kaasina koraa laga necab yahay nacam marka jacaylka iyo nacaybkuba xag alla unbuu ka ahanaya nacam ayb walidaalika qofkii raba yacni in la jeclaado inuu da alle iska raaligeliyo way nacam oo ridaha ilaahay uu ku dadaalo rabbi uu raaligeliyo acmaasha saalixa uu ku raaligeliyo markaas dadkan ilaahay baa maamulo oo isagaa abuuray quluubtooda wuxuu u gelinayaa marka jacaylu u gelinayaa dadka la sheegaayana waa ummadan nebi maxamed akhyaartooda dadkooda akhyaartaa laga hadlaya dadka ahlu fujuurka ah qofkay gooni u ammaanaan ma aha wax laga hadlaya nacam ayb wain kaana haba bataan hadday doonaan ahlu fujuurka ayb <clears throat> ayb marka wuxuu leeyahay eh, in allaha tacaala ida axaba idaa axaba allahu alcabda ilaahay hadduu addoonka jeclaado addoonkiisa ou jeclaado naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqayaa waxaa laga qaadanaya halkaa marka ilaahay subxaana watacaala inuu hadlo markii uu doonanay inuu ilaahay hadlaayo subxaana wa tacaala sida hadda xadiidkanba ku cad ayb naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqayaa in allaha tacaala alla yuxibu fulanan hebel buu jecel yahay riwaayo oo dabaraani iyo ay warinayaan baa waxay leedahay ina alcabda la yaltamisu mardaata allahi tacaala falaa yazaalu kadalika xataa yaquula ya jibriil ina cabdii fulanan yaltamisu an yurdiyanii alaa wa ina raxmatii galabat calayhi riwaayada waxay tilmaamaysaa qofkaani addoonkan markuu alla dhahayo yacni jibriil uu ku leeyahay Eh, hebelan jeclaaday eh, jeclow riwaayada thawban waxay ku daraysaa addoonka inuu alla dhahayo addoonkan wuxuu raadinayaa aniga ridahayga ayuu raadinayaaye markaasuu marka alla subxaana watacaala uu jeclaanaya marka jacaylka alla waxaa keenaya sabab u ah rido ilaahay subxaana tacaala raalli ahaanshadiisa oo la raadiyo huma yuudacu lahu lqabuulu meesha uu leeyahay qabuulkuna xadiidka thawban wuxuu ku tilmaamaya wuxuu ku daray nabiga sal ll ly slam markuu yidhi uma yuudacu lahu lqabuulu fi lardi nebigu wuxuu akhriyey sala allahu alayh wali wasalam ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sayajcalu lahum alraxmaanu wudda dadka mu'miniinta ee acmaasha saalixaadka la yimaado ilaahay wuxuu u yeeli doonaa kalgacayl oo dadka mu'miniintau jeclaysiinayaa marka waxaan qabuulka iyo nacaybka dadka iyo aada arkaysaan dhammaantood waa xag allay ka imaadaan qofku marka inuu ilaahay ridihiisa ku dadaalo waxa ilaahay ka caraysiinayana uu ka fogaado haddaad isku daydo inaad dadka ku raalli garayso wax ilaahay ka caraysiinayo dadka waa ku nacayaan aakhirka dambe haddaad isku daydo dadka inaad kaga caraysiiso wax ilaahay raalli uu ku noqonayana aakhirka dambe dadka waa ku jeclaanayaan un marka ridaha ilaahay in lagu dadaalo tan muhiimka ah taas weeyaan nacam oo sidaa ilaahay subxaana wa tacaala looga cabsado wacan caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sal ly slam marka waxaan maadaamay xag alla ka imaanayaanna de qof ilaahay siiye cid ka qaadi karta male nacam qofka haddii ilaahay qabuul ou siiyo ee alla ou kor ka jeclaado dhulka waa laga jeclaanayaa nacam cid u diidi karta marka male maxaa yeele wax alle xaggiisa ka yimid ba waay subxaanahu watacaala wacan caaishata radia allahu canha ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka bacatha rajulan nin ayuu diray calaa sariyatin ilaalo macooda ayuu la diray dad ilaalo ah oo yacni marka ciidan baxay fa kaana wuxuu ahaa ninkaasi yaqrau u ana rasuula allahi sala ly slam rasuulka bacatha rajulan nin buu diray calaa sariyatin sariyo korkeed sahan korkiisa marka isagoo amiir uga dhigay marka ninkaabaa amiir u ahaa sahanka fa kaana wuxuu ahaa yaqra-u inuu akrinayo liasxaabihi asxaabtiisa oo u akrinayo fii salaatihim salaadooda yani qiraa'adii markuu salaada galo ee faatixada uu akriyo kadib qiraa ayuu markaa qiraa'ada ayuu gelayo suuraddu doono ayuu soo qabsanayo o akrinaya fa yakhtimu qiraa'ada wuxuu ku khatimayo marka biqul huwa allaahu axad faatixaduu akrinaya qiraa'adiisuu qabsanaya markuu dhameeyo qul huwa allah ayuu ku ayuu ku khatimayo mar walba falamaa rajacuu markay laabteen oo nebiga u laabteen dakaruu dalika lirasuulillahi sal ly slam arrintaabay nebiga u sheegeen oo ninkan aada nagu dartay qiraa'abo intuu akriyo ayuu mar walba wuxuu u dambaysiyaa qul huwa allahu axad waa arrin aynan hore u arkin waay laga qaadan maayo marka saxaabigaani inuu yacni maadaama saxaabigan wax uusan nebiga ka arkin sameeyey macnaheeda ma laga qaadanayo marka qofku inay u bannaan tahay waxuu rabo inuu iska sameeyo ee eh, hadhowna uu yihaha saxaabiganba waa kan qul allah markuu kusoo khatimayay nebiga kagama dayanin marka anna waxaan doonaan iska sameynaa ma la dhihi karo sababtoo ah xilligaas waxyigaa soo degayay wixii qaldan waxyigaa sheegaayo qabanaya laakiin marku waxyigu go-ay alyawma akmaltu lakum diinakum ay timid oo waxyi hadda soo degaya dabcan ounan jirin qofku ma samayn karo ilaa wuxuu samaynayaa ku cibaadeysanaya wax nabiga ka sugnaaday mooyaane sala allahu alayh waali wasalam waxaa kaloo iyadana marka eh, meesha ku jiro eh, saxaabadu siday ugu baraarugsanaayeen waxyaabaha kusoo cusboonaado nebigana ay ugu celin jireen qofka marka waxaa la rabaa wixii ku cusboonaado ee uu fahmi waayo inuusa isaga iska xukumine dad ku dhaamo waxyiga uga aqoon badan inuu u geeyo masaladan maxay tahay oo weydiiyo nacam dakaruu dalika lirasuulillahi bay u sheegeen sala allahu alayh wali wasalam faqaala nabigu waxau yihi saluuhu weydiiya liayi shayin maxee maxaybay yasnacu dalika oo u samaynayaa waxaas muxuu u samaynayaa sidaas fasa'aluuhu way su-aaleen faqaala waxa uu yidhi liannahaa sifatu raxmaan waxaan aniga qul wallaha ugu gebagabeeyaa mar walbo liannahaa maxaa yeelay iyadu suuradda sifatu raxmaani yacnii tataxaddathu can sifati araxmaan waxay ka sheekeynaysaa sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamaha allay ka waramaysaa qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad kulli ilaahay bay ku wada saabsan tahay daatada alle iyo sifaatka alle ayay ku saabsan tahay fa ana anigu marka waxa uu yihi uxibu waxaan jecelahay an aqra'a bihaa inaan ku akriyo marka inaan akriyaan jecelahay taa marka maxay tusaysaa ilaahay ninkan in qalbigiisu aada ugu weyn yahay rabbi subxaanahu watacaala maxaa yeele magacyadii ilaahay iyo tilmaamihii alle maadaama ay ka hadlayso waa dhadhansanayaa marka faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi akhbiruuhu u sheega ana allaha tacaala alle yuxibuhu inuu alle jecel yahay u sheega isagana marka walajeedada marka baa xadiidka iyo baabka tarjamadiisa waxay iska waafaqayaan min calaamaati xub illaahi alcabda jacaylka alla ou addoonkiisa jeclaado waxaa calaamaadkeeda waxaa ka mid ah qofku inuu jeclaado tilmaamaha ilaahay subxaana wa tacaala yacnii inuu daneeyo magacyada alle tilmaamaha alle maxaa rabbiga uu caabudayo waa inuu barto magacyadiisa iyo tilmaamihiisa inuu barto ou jeclaado taa marka waxay keenaysaa magacyada alle subxaana wa watacaala iyo tilmaamaha alloo la jeclaado in alle uu kugu jeclaado aljazaa-u min jinsi alcamal adoo addoonkan ilaahay kugu jeclaanayaa taa nacam adiga marka waxaa weeyaan maxaad u baran weysa marka magacyada alle ee tilmaamaha alle waaba lagu abuuray intaasoo nicmo ilaahay kugu leeyahay subxaana watacaala oon la tirin karin sidaa darteed marka laa-iq e qofka dee axadka nicmada ku leh ee in u shukriyaa ay tahay waa inuu barto marka hore haddaada ilaahay baranin marka walidaalika aada baa dadka yacni magacyada alle iyo tilmaamaha ilaahay in la bartaaba dadka dembiga u arkaayo ayagu waxaa weeyaan wax badan baa laga hoojiyey fadli iyo khayr fara badan ayaa dadkaas ilaahay seejiyey walciyaadu billaahi nacam qaar badan baa waxay aaminsan yihiin markii lasoo qaado magacyada alleh tilmaamaha alle marka lasoo qaado waa cararayaa nacam ilaahay maa laga hadlaa ilaahay maa laga hadlaa buu kuleeyahy oo haddaan ilaahay laga hadlay yaa laga hadlayaa marka waa yahay nacam rabbiga aada caabudaysa haddii aadan baranin yaa baranaysa adiga marka mase ilaahay ma wuxuu ku yidhi aniga icaabud hana i baranin wax suurtagal ah ma ah nacam bal qul huwa allahu axad wuxuu nebigu sheegay innahaa tacdilu thulutha alqur-aan qur-aanka saddex meelooda meelay u dhigantaha buu yidhi bayhaqi raximahullah markau tawjiihinayo waxa uu yidhi sababta waxa ay tahay qur-aanku wuxuu ka koobmaa axkaam iyo akhbaar iyo caqaa-id buu ka koobnaa towxiid ilaahay oo laga warramo suuratu qul huwa allahu axad qeybtii tawxiidkay qaadatay nacam saasay marka thuluthul qur-aan ay u tahay soo ma garanin aayaadka qur-aanka ugu waaweynna ilaahay bay ka waramaan subxaanahu tacaala xadiidkii ubay ibnu kacb radi allahu canhu nabiga uu weydiiyey yaa ubay atadri aya aayatin fii kitaabi illahi acdam ma taqaanaa aayadda ilaahay kitaabkiisa ugu weyninka badan waxa uu yidhi allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum markaasuu wuxuu yihi liyahnika alcilmu yaa abalmundir nacam cilmi aan kugu tahniyadeyna buu yihi nacam yaa abalmundir taasi marka waxay ku tusaysaa haddaad akhriso ama macaanideeda isku daydo inaad fahamtana kulligeed ilaahay bay ka wada warramaysaa aayatulkursiga cilmiga ilaahay qayuumnimada ilaahay nolo inuu alle mid nool uu yahay mil mulkiga alle subxaanahu watacaala walidaalika culamada qaar kitaabay ka alifeen banaan oo tafsiir aayat lkursiyi biqaaci kitaabuu ka alifa aayaddaas tafsiirkeeda keliya kitaab ka dhigay nacam weynin badan marka calaamaatu xubbi ilaahay jacaylka addoonkiisa ou jeclaado waxyaabaha haddaad rabta in alla uu ku jeclaado waa inaad alla magacyadiisa tilmaamihiisa aadna jeclaataa ood barataa oo aadan ka cararin nacam shaydaan waxaa weeyaan waxa kaa cararsiinaya waa un shaydaan wax kale ma ah dabcan ilaahay laguma shabaha makhluuqiisa qofku wuxuu baranaya marku bartaba wuxuu ogaanayaa laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir nacam waxyaabaha marka baabku sheekhu marka axaadiid fara badan axaadiid dhowr ah buu ku keenay mid kasta haddaad soo qaadato wuxuu ku tusayaa wax sabab u noqon kara marka in in alla uu kugu jeclaado waxyaabaha marka in lagu dadaaliya ubaahan yihiin baabu taxdiiri min iidaai asaalixiina waaldacafati waalmasaakiin baabu taxdiiri baabu bayaani taxdiiri digid digid layska digaayo caddaynteediiba u baab yahay min iidaai asaalixiina dadka wan wanaagsan oo la dhibo waaldacafati dadka tabarta daran oo la dhibo waalmasaakiini masaakiintoo la dhibo iska digid layskaga digaayo ayuu baabkan u baab yahay qaala allahu tacaala allah wuxuu yihi waaladiina kuwa yu-duuna almu'miniina mu'miniinta dhibayaan waalmu'minaati mu'minaadka haweenka mu'minaadka kuwa dhibayo bigayri ktasabuu wax ay kasbadeen la-aanteed ku dhibayo iyagoon waxba ka bi'inin faqad ixtamaluu waxay xambaarteen buhtaanan been abuurad iyo wa dembi mubiinan cad ibnu kathiir aayaddan markuu fasirayo wuxuu yihi waxaa yacnii usoo gelaya aayaddan aayaddu waxay ka hadlaysaa dadka mu'miniinta inaan la dhibin dadka ugu horeeyo aayaddan ku sifoobayo soo gelayo ku dhacay waxaan raafidada oo yiri shiicada nacam sababtoo ah mu'miniintii ugu horreysayba caayaanba ay dhibaanba iyaga ay gaalaysiiyaan oo asxaabu rasuulillah ah nacam marka haddii mu'min aada dhibtaa dembigaan leedahay ninka abuubakar dhibaaya ka waran marka oo laga yaabo inuu ku cibaadeysanayo abubakar lacnadiisa iyo cumar lacnadiisa iyo xaggee taagan yahay marka qofkaas oo kale nacam marka inaan la dhibin yacni saxaabada aan afka la gaarsiinin mu'miniintana cumuuman aan la dhibin qof mu'mina inaan la dhibin ayb san waxba kaa bi-inin bigayri maktasabuu iyagoo waxay kasbadeen oo ay bi'iyeen aan jirin faqad ixtamaluu buhtaanan bay xambaarteen iyo wa ithman dembi mubiinan cad bay xambaarteen nacam marka dadka mu'miniinta sidoo kale waxaa soo gelayo dadka dadka mu'miniinta ku dhiba diinkooda dadka ku dhiba nacam oo gabar xijaaban aan dhaafaynin oo dhibaayo kuwa dadka mu'miniinta diinkooda ku dhibaayo oo masaajidka uu aadayo dartiis ku dhibaayo oo qofkan masaajidka u aadaa dartiis ama yacni xabis ha u geliyo ha u dhibaano ha cadaabaan anwaacu tacdiib ha ku sameeyaan ama si kaleba ha u dhibaan kuwa yacni haweenka xijaaban ama yacni jirkooda asturanaayo inay xijaabka ka dhigaan afar iyo labaatanka sac u sacyinayo dadka mu'miniinta kuwa yacni anwaacu yacni al adaa kuwa noocu dooniba ha ahaadee kuwa dhibo aada iyo aaday yacni usii daran yihiin weliba nacam qof mu'minoo yacni aad adoon hadda diin ku dhibaynin markaad caadi u dhibta xataa ayaa aayaddu ay ayay ka warramaysaa soo gelaysaa aayadda yacni taasaa soo gelaya aayadda maxaad u malaynaysaa qofkan waxa aa u dhibaysa haddayba tahay diinta oo haysta darteed wax kale uu kaa bi'iyeyna aynan jirin ina aladiina yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna annabiyiina bigayri xaqin wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna bilqisti min annaasi fabashirhum bicadaabin aliim buu ilaahay yiri nacam kuwaas cadaab xanuujiyo ugu bishaaray dadka ilaahay aayaadkiisa ku gaaloobaayo ambiyada ilaahay dilaayo iyo dadka macruufka dadka fara kuwa dilo dadka macruufka dadka fara yaa waay dadka yaa macruufka dadka faro munkarka yaa ka reeba culummada waay dadka macruufka faro munkarka ka reeba kuwa sidaas yeelo dadka sidaa u dhibaayo fabashirhum bicadaabin aliim buu ilaahay cadaab xanuujiyo ugu bishaaray ayb wa qaala tacaala alla waxau yihi fa ama alyatiima agoonka falaa taqhar ha dhibin wa ama asaa'ila midka wax weydiisanayna falaa tanhar ha canaananin hadaad wax siin karta si haddaada siin karinna hadal fiican ku dheh wa ama alaxaadiidu axaadiidta fakaiiratun way badan tahay minhaa waxaa ka mid ah xadiidu abi hurayra <coughs> xadiidkii abi hurayra fi lbaabi qabla haada baabkan kan kasoo horeeye ku sugnaa man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi xadiidkaasaa ka mid ah wa minhaa waxaa ka mid ah xadiidu sacd bni abi waqaas radia allahu canhu assaabiqu xadiidkii sacd bni abi waqaas soo hormaray fii baabi mulaadafati alyatiim kusoo hormaray wa qowluhu sala allahu caleyh waali wasalam iyo hadalka rasuulka uu yihi ya abaabakrin bakrin abuubakarow lain kunta aqdabtahum hadaad ka caraysiisay laqad aqdabta rabbaka rabbigaabaa ka caraysiisay waxay ahayd yacnii ducafaa dadkii fuqaraa lmuslimiin ama ducafaa lmuslimiin ahaa qaar ka mid a ah, ayaa iyagoo maalin sheekaysanayay waxay yidhaahdeen wallaahi maa akhadat suyuufu llaahi ma akhadaha abuu sufyaan baa soo maray markaasi waxay yidhaahdeen ilaahay baan ku dhaaranay saafihii ilaahay meeshii loogu talagalay ma qaadaninoo kuma dhicin ay yidhaahdeen haddii abuu sufyaan nool yahay markaasuu abubakr radia allahu canhu waxa uu yidhi ataquuluuna haada lisayidi quraysh sidaan miyaad waxa ma sidaan baa waxaa ku leedihiin buu yihi quraysh odaygeedii odaygii qureysheed maasaan dhahaysaan buu yihi markaasuu nebiga wuxuu yidhi baa nebiga loo sheegay markaasuu rasuulka wuxuu yidhi yaa abaa bakrin la in kunta aqdabtahum haddaad dadkaas ka caraysiisay hadalkaas uga caraysiisay laqad aqdabta rabbaka rabbigaa ayaa ka caraysiisay marka dadka yasaaya dadka yacni mu'miniinta ama yacni dadka ilaahay caabudo ama dadka ilaahay dad dacafaba ha iska ahaadaane dadka ayagu marka yasaaya ee hadallo aan fiicnayn iyo ku dhahaayo oo dad la ogsoon yahay khayr yacni daba ordaayo oo dadkii diintana afar iyo labaatanka saac qalad yar markuu u arko u miisaayo yani qalad yar markuu ku arka dadka diintana waa kor saaran yahay nacam kuwaan iyagu marka waxaa weeyaan khayr darradu ay ka muuqato oo ummaddii ilaahay necab tahay oo buqdi ilaahay dhulka u geliyey daba ordaayo waxaa weeyaan khatar waxay u yihiin marka hadday dadkaas kaga caraysiinayaan inay khatar yacni halis ay uga jiraan nacam ayb marka qofka muminka haddii khayrka loo loo sheegi karana in loo sheego haddii wixii kawaxa ka qaldanna loo saxo wixii kale uu ku saxsan yahay oo ku fiican yahayna haddii loogu kaalmey karo loogu kaalmeeyo haddii kalena dhibka laga dhaafo oo aan la dhibin nacam laakiin hadday kaa nabad galaan inta sharta badan oo dhan inta yacnii marka khayrka un lehna aada mar walba yacni aysan kaa nabadgelaynin khatar weeyaan arrintaas iyadaa nacam ayb wacan jundub bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam man sallaa salaata subxi salaada subax qofkii tukado riwaayaadka qaar fii jamaacatin jamaaco ku tukaday ku darayaan qofkii salaada subax tukado fa huwa isagu fii dimati illaahi magangelyada allow ku jiraa qofkii salaada subax tukado magangelyada alla ayuu ku jiraa falaa yatlubanakum allahu ilaahay yuusan idinka dalbanin min dimatihi yacni magantiisa xaggeeda bishay-in yousan wax idinkaga dalbanin fa inahu maxaa yeele shanigu waxa uu yahay man yatlubhu qofku alla yacni dalbo min dimmatihi magantiisa bishay-in oo ugaga dalbo yudrikhu ilaahay soo qabtee oo waa haleelayayo waa gaarayaa huma yakubahu ilaahay waa ku kufisiinaya calaa wajhihi wejigiisa fii naari jahannama naaru jahannama naarteeda ayuu wejiga ugaga kufisiiyaa rawaahu muslim xadiidkanna wuxuu ka waramayaa qof salaad subax jamaaco kusoo tukaday magan allow ku jiraa maganta alleh adiga marka ilaahay yownan kaa dalbanin magangelyada ilaahay subxaana wa tacaala qof ku jiro rabbi wa watacaala yuusan wax kaaga dalbanin nacam oo ha sababsanin weeyaan ilaahay subxaana wa watacaala ruux magan alla ku jiro inaad adiga dhibto oo salaad subax jamaaco kusoo tukaday aada dhibto oo markaa taasi ay sabab u noqoto aa ku sababsato inuu ilaahay kusoo qabto iska jir nacam ayb macnuhu marka taas weeyaan qofka salaada subax waxa loo sheegayana waxay tahay de qofka salaada subax jamaacada kusoo tukanaa qof mu'mina sida qaalibka nacam sida yani qaalibka maxaa munaafiqiinta ahqalu salaati cala lmunaafiqiin waa salaada cishaa iyo salaada subax waa naam marka qofku marka inuu ku dadaalo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu kaga cabsado yaa laga rabaa nacam ayb rawaahu muslim xadiidka imaam muslim ayaa wariyey wabilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam